جنس بنوع واحد منه متفق القيمة كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين وكصحيح ودينار قراضة bdinaarayni صaxiixayni aw dinaarayni quraada waxaynu ku guda jirnay masaa-ishii aynu tilmaannay inay u noqonayso shardigii ahaa tamaasulka ama markii jinsi isku mid ah oo ribowiya laysku iibinayo inay isleekaadaan inay shardi tahay masaa'il u noqonaysa inuu ku guda jirnay waxaynu ka soo baxnay dhowr masalo oo ka mid a masaladana bay daba socotaayo wuxuu yihi wamaa xaruma fiihi ribaa wixii ribowiga ahaayee ribadu ay gelaysay laa yubaacu ljinsu lwaaxidu ay minhu jinsi keliyahoo isagiiya la iibin maayo bacduhu bibacdin laysku iibin maayo wa maca axadi alciwadayni labada la isdhaafsanayo mid iyaday la socoto ama mid walba la socoto jinsun aakharu wax kale oo yukhaalifuhu kaga gedisan fi lqiimati xagga qiimaha wuy ka muddi cajwatin wa dirhamin timirta cajwada la yidhaahdo koomba ka midaba dhe oo bimud dirhamin iyo dirham isla socda oo bimudday cajwatin cajwadii laba mud oo ka ah waaba laba koombadeeye in markaa lagu iibsado oo kale walaa yubaacu sidoo kale lama iibiyo nawcaani jinsigaa laba noocoo uu leeyahay oo eh, nawcaani laba nooc oo mukhtalifalqiimati kala qiimo duwan oo min jinsin laakiin jinsi ka wada tirsan binawcin nooc kale laguma iibiyo waaxidin oo markaa keligii ah minhu min daalika aljinsi oo jinsigaa isna ka tirsan nawcaa waaxidka ahoo mutafiqilqiimati isagu isku qiimo ah wadaalika ka diinaarin kaasaaniyi waa sida diinaar kaasaaniya ama kaasaaniya wa diinaarin saabuuriyin iyo diinaar saabuuriya ama naysaaburiya biqaasaaniyeyni oo laba diinaar oo kaasaaniya lagu iibiyey aw bisaabuuriyeyni ama laba diin aw saabuuriyeyni ama laba diinaaroo kuwa markaa naysaabuur ah wa ka diinaarin saxiixin iyo sidoo kale diinaar bed qaba oo isku yaalla wa diinaarin quraadatin iyo diinaar burbur ah oo bidiinaarayni saxiixayni laba isku yaallo lagu iibiyey aw diinaarayni quraadatin ama laba burbur ahba waay masaladan waxaa la yidhahdaa mas'alatu muddi cajwa wa dirham masalatu muddi cajwa wa dirham waxay imanaysaa uun marka wax isku jinsiya la isdhaafsanayo haddaan wax isku jinsiyahoo ribowiya la ysdhaafsanayn masalatu muddi cajwu dirham ma timaado kolka iman kartaa waa in jinsi ribowiya dhinacanna u ka socda dhinacanna u ka socdo xaggan beriis baa ka socda xagganna beriis baa ka socda ama xaggan qamadibaa ka socda xagganna qamadibaa ka socda deetana markaasaa labadii mid wixii uu bixinayay wax kala ku laraya ama labaduba way ku larayaanba oo masalan mid baa wuxuu keenay kilo beriisa iyo ama galaan beriis iyo galaan qamadiya ama kilo beriis iyo galaan qamadiya ka kalena kilo beriisa iyo galaan qamadiya buu keenay markaa eeg dhankan qamadibaa ka soco kana qamadi qamadiga dhankani keligii maaha wax kalaa la socda beriis baa la socda kan kalena beriis baa la socda ama labada midunba wax la socdaa ka kalaa lama socdaanba kani kiilo qaba wuxuu kale beriisa iyo galaan qabatay kana laba galaanoo qabatay ama kani wuxuu keenay galaan qamadiya iyo maro waxaan la socdaa haduu doono iyo anu ahaan galaan qamadiya iyo cumaamad ayaa wuxuu ku bedelanaya laba galaan oo qabade hadda soo ma arkaysi markaa dhibaatadu halkay ka socotaa labadii dhinacba qabadi baa ka socda wax kalena meesha uu dhex socdaa uu la socda markaa saddex suura yeelanaysaa in ikhtilaaf jinsi jiro ikhtilaaful jinsi inuu jiro oo inagaa qamadi iyo beriis baa isla socdaa ma qamadi iyo lacag baa isla socda ama qamadi iyo maraa isla socda oo dhinac ka wada socda dhinacii kalena qamadi baa ka socda ama waxaa la ama mayaana la socon waxaan dhinacan ka socday waxaan dhinac ka socda amaha isleekaadaan ama yaana isleekaanin oo hadduu kani keeno galaan qamade iyo cumaamad kana keena galaan qamade iyo cumaamad cumaamad iyo cumaamadu ay isku qiima yihiin galaanka iyo galaanku isku qiima yihiin xataa kolba haddii galaankan wax ka jinsiga la socdo halkana qamadigii uu socdo ama waxa la socon ama la soconine masaladaasi muddo cajba wadirhan bay noqonaysaa waa xaaraan laba ogol suurada koobaad waa taasoo waa jinsi jinsigii baa kala duwan suurada labaad waa ikhtilaafu nooc noocaa kala duwan wuxuu keenay laba kiilood oo beriisaho kala nooca midina uu beriiska nuurada ay yidhaahdaan maalan yahay midna uu yahay nooc kale oo maalan kii ay orgiga odhanayeen oo kalaba ka soo qaada soo arki waa laba beriis oo kala duwan dee laakiin labadiiba waa beriis dhinacan kalena beriis baa ka socda beriiska dhinacan ka socda ama ha kala duwanaada isna ama si qura ha ahaado ama labada nooc nooc ka mida ah ha wada ahaado ama nooc kaloo saddexaadba ha ahaado kol haddii dhinac laba nooc ka socdaan isla beriiskiina u dhinacan kale ka socdo dhinaca kale ama ha kala duwanaad ama isku mid ha noqdee masaladaasi masaladu mudda cajogu dira iyay iyaduna noqonaysaa lama ogolaana waa suurada labaad suurada saddexaad waxaa jira ikhtilaafu sifa sifadaa kala duwan laba galaanoo berihiisuu kay ama laba oo berihiisuho midna jajaban yahay midna bad qabo ama laba galaanoo gallayaho midna eh, tuman yahay masalan midna aanu tumayn soo arki waa laba galaanoo kala duwan xaggan kalena gelley baa ka socota taasina waa ikhtilaafu sifa la odhanayaayo dhinacaa waxa ka socda waa jinsi qura laakiin laba qaab buu kala yahay oo galaan tuman iyo galaan aan tumnayn buu kala yahay galaan jajaban iyo galaan jajabnayn buu kala yahay dhinacan kalena isla gelaydii baa ka socota ama markaa iyaduna saasoo kale ha ahaato ama yaanay ahaan ikhtilaafu sifa ayaa iyadana la odhanayaayo iyadana madhabkii ma ogola marka maxaa lagaa doonaya kolka labadii dhinacba waxa isku mid u ka socdo in horta labada la isleekeysiiye aan kala duwanayn baa la doonaya laba aan midna wax ka duwan la soco ama jinsi ka duwan ama nooc ka duwan ama wax ka tilmaan duwan iyadoona la soco kiiloogaa ama galaankaa gallayda ehee aan tumayn sidiisa garaan kale oo gallaya qaabilsi horta kolkaad labadaa isku iibsataan oy dhammaato haddaad doonto markaa kan galaan kan kale ee tuman ama lacag kaga iibi ama galay kaleba kaga iibi oo leeg laakiin maxaa la doonayaa in laba iib laga kala dhigo waxaasoo aan laba iib laga kala dhigina hal iib wadagelay lama yeelayo lama ogolo maxaa loo diidaya markaa meesha taala horta xadiis baa loo diiday oo meeshan xadiis baa yaalla nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu ka warinayay fadaalat bnu cubayd radia allahu tacaala canhu wuxuu yihi utiya rasuulu llahi sal slam wahuwa bikhaybara biqilaadatin fiiha kharajun wa dahabun wa hiya min almaghaanimi tubaacu faamara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama bidahabi aladii maca alqilaadati fanuzica waxdahu uma qaala adahabu bidahabi wasnan biwasnin muslim baa sidaa uu warinay abu daawuudna wuxuu yihi utiya caama khaybara biqilaadatin fiiha dahabun wa kharasun ibtaacahaa rajulun bitiscati danaaniira aw bisabcati danaaniir faqaala rasuulu llahi sal slam laa xataa tumayiza baynahu wa baynah faqaala inamaa aradtu lxijaara faqaala laa xataa tumayiza baynahumaa faraduuhu xataa mayaza baynahum tirmidi iyo nasaa-iyo waxay ihi ishtaraytu yawma khaybara ba i fadaalo laftiisaan ishtaraytu yawma khaybara qilaadatan biitnay cashara diinaaran fiiha dahabun wa kharas fafasaltuhaa fawajadtu fiiha akthara min itnay cashara diinaara fadakartu dalika linabiyi sal ly slama faqaala laa tubaacu xataa tufsal ama tufasal alaa kulli xaal xadiidka khulaasadiisu waxa weeye fudaalat ibnu cubayd baa wuxuu tilmaamayaa markii khaybar la furtay haniimadii la helay waxaa ku jirtay kool tan la xidho sidaisoo kale ah kuushaasi waxay isugu jirtay kuula iyo kuulo dahaba iyo kuwa dee aan dahab ahayn qaybo dahabina way ku jirtay kuulo kaloo aan dahab ahayna way ku jireen ninkii markaa dee nasiibkiisa ay ku dhacday baan ka iibsaday buu markaa leey waxaan ku iibsaday buu yihi markaa labiyo toban diinaar yani waa labiyo toban diinaar oo dahab waa dahab nabigay arrintii gaadhay markaa wixii o dhan buu isku iibsaday soo ma dahab baa ku jira isna muxuu ku iibsaday dahab buu ku iibsaday ila diinaarkiina waa dahab meeshiina dahab baa ku jira dahab iyo kuulo kaloo wada socda ayuu dahab ku iibsaday markaa labadii dhinacba maxaa ka socda labadii dhinacba dahab baa ka socda dhinac ahaana dahabkii saafi maaha wax kalaa la socda nebigu wuu diiday alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi faamara rasul sl bidahabi ladi maa fanuzica waar kala bixiya buu yihi waa la kala bixiya markaasuu yihi aldahabu bidahabi wasnan biwasn dahabka haddaba iminka dahab ku iibso si islaeg hadhowna kulaha iibso intood horta dahabkan dahabkii leekaayee isleekaa ku iibsato markaa kadib markaa kuulihiina iyadana iibsada waxaad ku iibsanaysa kale ku iibso ama dahab ku iibsan waa kale ku iibso laakin dahabkiiyo kuulihii oo socda ayaan dahab ku iibsanaya maya cilladu maxay tahay ciladu waxa weeye loo diidaya xadiidkuna maaragtay dee lagu tacliilinayaa meeshan tamaahul baa la rabay wixii isleekaado labada shay maadaama isku jinsi yihiin inay isleekaadaan wixii oo wax kala la socdana isleekaanshihii suuragal maaha oo haddaad tidhaahdo de ninkani wuxuu keenay toban garaam oo dahaba iyo laba boqol oo doolar kan kalena wuxuu keenay toban garaam oo dahaba iyo iyo in muxuu ahaaye eh, silfara ama fida intaa iyo intana la isdhaafsanayaayo labada boqol ee doolarna ha qaabilsanaato fidada ama silfarkan meesha ku jira tobanka garaamna tobanka garaam ha qaabilsanaadaan waxaanu kulan haddaad saa doonayso horta tobanka garaam tobanka garaam ku iibi ha iskoostaan iibkaasi ha dhaco kadib haddana sida kala yeel inta badan ma yeelaysid oo waxaanad u yeelay dee laba oo isku mid mida ah, waxba isku bedelkoodu macna kuu samayn maaya inta badan waxbaa meeshan lagu qaldaya waxbaa la isku daalacnaasilaya oo ama dahabkaaganay wax ka sii yihiinoo toban garaam haba noqdee kan kale dee sanca iyo waxbaa ku jiro uu ka yar qaalisan yahay deetana waad ku buuxinaysaa waxaan kale lama ogola markaa marka jinsigii uu kala duwan yahay mumaahiladii baa suuraga hataa haddaynu ka soo qaadno inuu yahay sidii aynu markii horeba ku tusaalaynayna kilo beriisa iyo cumaamad iyo kilo beriisa iyo cumaamad xataa hadday yihiin oo cumaamada iyo cumaamadda kama soo qaadno inay isku qiima yihiin beriiskaiyo isku qiima haddana lama yeeli waayo haddaanad wax qarinaynin ood meesha wax hoosaasinaynin dee beriiski beriiski ku iibi lagumaba dhibine markaad beriiski beriis ku iibsataan haddaad rabtaan idinku imaamadi culamada isku bedesha laakiin inaad meesha wax hoosaasida lama ogola haddaan meesha timir laf baa ku jirtaa la maxaad isugu qabanaysa waxbaad meeshan aad ku dhuuminaysa taasaanay shareecaduna ay ku diidanta haddii haddaad doonto waxaa kala samaysaa cumaamad iyo iyo beriiska isku iibso idinku diidi mayso cumaamada kale iyo beriiska kale isku iibso laba iibo kala duwan bay noqonaya kala axkaam laakiin hal iib inaad ka dhigto ood labadii isku dhex qabato waa maya baa lagu leeya oo tamaasulkii sharcigu uu doonayay ee labadan in la isku beega ay isleekaadaan tiibaa meesha ka baxsan marka jinsigu kala duwan yahay waa sida marka qiimaha ama sifadu kala duwan tahay muxuu keenay ninkan wuxuu keenay shan garaamo ama toban garaamo samaysan oo dahab markaa dee xulihii laga dhigay dahabkii la xidhanayay laga dhigay iyo toban garaamoo kale oo dahab kuusan isku qiima isku qiima ma noqonayaan wixiina waa laba nooc oo kala duwan dahab wada samaysanna maaha dahab wada kuus kuusanna maaha waa qeyb dahab samaysana iyo iyo qeyb dahab markaa kuusan markaasaa la doonayaa dahab kale oo ama isna labadaa isugu jira ama aan isugu jirina nooc sooca ah in lagu iibsado iyadana lama yeelayo oo waxaa la leeyahay kollay dahabkan sancada leh sancadii qiimay u samaynaysa qiimaheedaa kollay toban kaa garaam ee halkaasa toban garaamo kan kale kuuskuusan una ah, dee kuma bedelanaysid waxbaad iyadoo lafteedana qaldaysaabaa laleeyi marka inay isleekaadona waa labaatan garaam iyo labaatan garaam un laba odhanayo labaatan kaagan garaam waa kala nooc maadaama ay kala nooc yihiin kolley waxbaad eeg eegtay sancadan waxbaad ku beegtayoo kan kale in uu leeyahay ayaad kani faa'iidadii siyadaa wixii ku jiray in kale oo halkan jirtaa ayaad isku daalacnaasinaysa oo deetana saasay markaa labaatankan garaam labaatankaa garaam ugu dhigmayaan baa laleeyahay iyadina lagaama yeeli la mid a kan burburkee sifadu ay kala duwan tahay wixii waaba isku noocbe laakiin sifadiiba waaba lacagba labadiiba waa danaaniin halkana waa dinaar kana waa dinaar laakiin kana waa dinaar waa laba dinaaroo isku yaala maalan iyo dinaar cacaban oo rub rubciyo la isku geegeeye marka kan cacabani de xagga rabitaanka iyo qaadashada la mid maaha ka isku yaala markaa afar dinaaroo labana cacaban tahay oo rubciyo yaryaroo markii hore da maqas baa lagu kala goynaya waxaan haaf dinaar haddii lagaa doonayo dinaarkii inta lasoo qabto ba maqaska la gelinaya deetana laba islaam isagoo ah ayuunbaad qofka markaa nuska u tuuraysa wakaa nuskaa iyo de markaa xoogaa nus dinaar baad iga doonaysa soo waa kan culamada qaarkood way diidi jireen waa jiran khasaara meesha ku jiray ma banaana imaam axmed iyo waa laga soo guuriye inuu diidi jiray calaa kulli xaal way jirtay lacagta noocaasi waa la isticmaali jiray marka tan jajaban xagga suuqa kala mid ma aha tii kale marka inaad laba noocoo saasa iyo nooc kale aad isku iibiso iyadana sifadiibaa kala duwan bel wixii wada lacag baa ahaadaan iyadana lama ogola ayuu madhabku leeyahay alaa kulli xaal taa dambe markaa ikhtilaafu nawca iyo ikhtilaafu sifaha waxoogaa muran baa jira diidmada la diidayo ikhtilaafu jinsiga iyada muran kuma jira madhabka dhexdiisa laakiin tan kale iyada hadal ayaa suwarteeda qaar ka jira insha allahu tacaala meelaha kale aynu ku faahfaahin doono waaya taasina markaa saas ayay noqonaysa halkan winaleeyahay cibaaradiisa xabad xabad u marno wamaa xaruma fiihi ribaa wixii ribadu ay ay gelaysay laa yubaacu ljinsu lwaaxidu bacduhu bibacdin jinsi kamida laysku iibin maayo wa maca axadi alciwadayni labadan la isdhaafsanaya mid ahaan iyadoo ay la socoto ama labadaba ay la socoto jinsun aakharu wax kaloo ka jinsi ah oo yukhaalifuhu fi lqiimati ka qiima duwan saasuu leeyihi laakiin waxaa la yidhi ama ha ka qiimo duwanaado ama isku qiima ha noqdaan kilogan beriiska iyo aad isku qabanayso hadduu doono mid toban dollar ha noqdo oo isku qiima ha noqdaan waxba maanaa inooma samaynaysa inay kala qiimo duwanaadaani isku mid wey ka muddi wa dirhamin koombo timira iyo hal dirham oo dhinac ka socda oo bimudday cajwatin laba koombo oo timira lagu iibsaday oo kala weyn walaa yubaacu nawcaani sidoo kale laba nooc oo qiimati kala qiima duwan aw mutafiqaahaa iyada lafteedu waxba mukhtalifo qiimuhu macnama samaynaya meeshu ku keenaba aw mutafiqaahaa iska ama iyagoo markaa iskuba qiima laba noocoo kala duwan ba hadday yihiin oo min jinsin isku jinsiya binawcin waaxidin hal nooc oo kale oo minhu isla jinsigaasa ama laba noocba dhinaca kale ama hal nooc noqdo ama laba noqdo wey oo mutafiqilqiimati bui laakiin kani isagu isku qiimo ah aduu bal halkaa subar baa soo baxaysa subarta qayb baa khilaaf geli doona laakin sida muctabadkaa mutafiqilqiimadani waxba iyaduna macnama samaynayse hadday doonaan labada dhinaca kale nooc qura oo isku qiima noqdo ama laba noocoo kale qiima duwan iyaguna ha noqdaan waa isla mid u ka dinaarin kaasaaniyin dinaar markaa meesha kaasaanina waa la idhahdaa kaasaan meesha la odhan xaggan azerbaijan tan iyo meeshan azerbaijan meeshan imka yidhahdaan iyo aagaas meel markaa u dhow weeya bidinaarin kaasa dinari saaburiyin iyo mid naysaabuur na waa bishaawar ba imika yidhahdaa maan filay ya naysaabuur naysaabuur a iminka bakistan bay ku taala lakin waxaan filaya naysaabuur inay tan ay bishaawar yidhaahdaan ay tahay iyo iyo inay t u dhow adu kole waa afghanistan iyo bakistan labada mid ahaan ayay naysaabuurta ku taalay sida muuqatana dhul weyn bay ahayd oo halkii marwe ay odhan jireen marwa shahjaan ayaa u ahayd caasimad waagaa hore u ahayd markaa dhul xoogaa ayaaba dee ay maarata markii dambana adu naysaabuur iyada lafteeda iyadoo de magaalo ahayd kolla marwa shahjaan baa noqonaysa caasimada markii dambana malaha naysaabuur ayaa eh, caasimadda gobolka khuraasaan markii khuraasaan la odhan jiray mar marwa shahjaan marna caasimada marna naysaabuurtu marka naysaabuurtu inay tana imika bishawr yidhaahdaan ay ay tahay baan u malaynaya marka taas diinaarkeeda iyo diinaarkaa markaa kaasaaniga dee waa markaa laba nooc oo kala duwano dee laga yaabo suuqana in ay xagga rabitaanka iyo socoshada suuqa ay ku yar kala in lagu k lagu iibsado bisaabuuriyeyni awsaa guuriyeyna ama laba dinaaroo markaa bikaasaaniyeyn laba kaasaaniin lagu kala iibsay kaasaaniya ama naysaabuuriyeyn eh, laba naysaabuuriya markaa nusakda eh, eh, qaar baa naysaabuuriyeyn qoraya laakiin kitaabku waa saabuuri waana naysaabuurtaasun iyadu wa ka dinaarin saxiixin sida dinaar markaa isagu bed qabo oo aan la jarjarin wa dinaari quraadatin iyo mid jajaba oo bidiinaarayni saxiixatin laba markaa saxiixa lagu iibsaday dinaarin uraadatan saasuu nawowi u dabdinaya oo in tamyiiz laga dhigo wa iska caadi wa dinaar iyo dinaar quraadatan ay min quraadatin sida khaatamun xadiidan oo kale oo quraado ka ah xaggeed waxaa kalood ohan kartaa nacti baad ka dhigi kartaa sida bacli bacliga xambaliga ah oo mutlaca ku sheegayo wa dinaarin quraadatin ama dinaar quraada waanaad idaafayn kartaa tan laakiin ta soo socota idaafadu aanay suuragal ahay bidiinaarayni saxiixayni laba diinaar oo saxiixa in lagu iibsado aw diinaarayni quraadatin ama quraadatan laba diinaaroo iyagu markaa burbura in lagu iibsado iyaduna waa saas oo kale marka dhinaca kale ama ha kala duwanaado ama isku mid ha noqdo halkaa taasinu kaga baxayna wuxuu yidhi walaa yajuusu ma banaana baycu labani caana in la iibiyo bishaati lax lagu iibiyo fii darcihaa labanun iyaduna eh, eh, irmaanoo caana ku jiraan la irmaan haddii caana lagu iibiyo ka war caano badan foosta caana ayuu ku yidhi iigu bedel laxdaa iyaduna irmaan ee candhadeeda caanihii ku jira halkan waxay u noqonaysaa wal masaladii imika aynu ka soo baxayna muddo cajba wadina dhinacan lax kelihii kama socotee caanana meeshii waa socda xaggana caanaa ka socda sababa marka halkani waa caana iyo neef wada socda iyo caano dhinacan ka socda markaa iyadana laba ogola baa waxaad isweydiin kartaa dee caanahani gudahay ku jiraan maxaa sidaa maaragtay waala kol hadday halkan soo galeen waa sidii sidiio iyaguna ay markaa soocmeen oo kale kol hadday candadii soo galeen caano soocmay oo kale ayaa laga dhigayaayo iyadana markaa la ogolaan maayo baa la yidhi maxaa yeelay caanihii markay cadhada ku jiraan qiibihii ah, maaragtay neefka alle iibkiisa qeyb bay ka yihiinoo waa taxdiidkii musaraadka waynoo iman doonaay markuu qofkii soo maalo waa talaleeya wax la soo celi timir soo celi waa talaleeya ode timirtaas waxay bedelka yihiin caanihii markii lagaa iibinaya neefka candhadiisa ku jira marka waa saas walaa yajuuzu baycu labani bishaatin fii darcihaa laban masaladii imikuma markaa u noqonaysa waay wuxuu ihi walaa yajuuzu ma banaana baycu laxmi hilib in la iibiyo bixayawaanin ma'kuulin neef markaa la cuno in lagu iibiyo hilib iyo neef ma la isku bedelan karaabuu ka hadlaya hilib iyo neef neef nool oo aan la gawricin iyo hilib sida la sheegay in reer miyigu marar badan sameeyaan haddii neef geeli oo reer ka dhinto la gawraco dee hilibkii xaafadahaa loo qaybinaya dadkaa baadiya meesha daagaa meesha degan qolo walbana neef cariya iyo wax lamida ayay qaar lug qaadanayo deetana neef cariya keenaya marka maxaa laysa siistay lugtaa iyo iyo dee neef cariya lama ogola lama ogola maxaa la isku iibsaday hilib iyo noole wax la ogol yahay maaha maxaa yeelay xadiis baa ku soo aroorayoo mursalu saciid ibn almusayib ayaa ku sugnaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday in hilib lagu iibiyo xayawaan nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama can bayci laxmi bilxayawaan nabigu wuxuu diiday hilib in noole lagu iibiyo haddaba waxaa noole hilibka aad ku bedelanaysaa hadduu neef nool yahay ama digaagad ha noqdo ama xamaanba ha noqdo ama neefka ariga aba ha noqdee wax la cuno oo hilibkiisa isaguna hilibkiisu xalaal yahay in lagu bedesho lama ogola xadiidka daraadi wa fii baycihi bixayawaanin gayri ma'kuulin qowlaan wa fii baycihi in lagu iibiyo hilibkii bixayawaanin noole gayri ma'kuulin isagu mid la cuno aan ahayn qowlaani laba qowl baa ku sugan oo garanay xadiidkii mar hadduu diiday hilibkii iyo neef isaguna xalaala inaan la isku iibsanayn garan laakiin hilibkii iyo neef aan xalaal ahayn ka waran qawl baa wuxuu leeyahy taasi waa iska caadi oo wuxuu yar milicsanayaa kaasi in masaladu ay xaggii ribada calaaqo la leedahay in baabkii ribada ay calaaqo la leedahayoo neefkan kalena maadaama uu wax la cuno uu yahay in ujeeddadu ay tahay inaad neefka aadna qalato ood hilibkiisa hilib ari doonaysa jeenigan weynee geela ah baad isdhaafinaysaa deetana waxa war aniga waxartaa ah. isii waxartiina waad qalanaysaa kolkaad qalatay iyadiina hilib bay noqonaysaa nin markaa hilib hilib ku iibsaday oo kale inaad markaa noqonayso masaladu ay xaggii ribada calaaqa la leedahay buu qowlkaasi uu milicsanaya deetana wuxuu leeyahay in wixii uu ma'kuul yahay baa shardi marka sidaa la yidhaahdo haddana waxaa lasii eegi isku jinsi inay noqdaan ma shardi baa mise shardi ma deetana labadii qowlee hilbahoo ma isku jinsiba mise waa kala jinsi baa imani laakiin masalada marka la joogo waxa rajaxan masaladani inaani baabkii ribada calaaqa lalahay waxani uu nahyi mustaqilahoo madax bannaan yahay wax sidiisa shareecadu ay u diiday inuu arrinkani yahay sidaa daraaddeed sida rajaxan waxay noqonaysaa hilibba noolo laguma iibsan karo noolahaasi ama wax la cuna ha noqdo ama wax aan la cunin xataa ay shaaficiyadii ka soo gaadhsiiyeen addoon markaad iibsanaysa haddaad hilib ku iibsato xaaraan buu noqonay iibkaasi maxaa yeelay maxaad soo gashay xadiidka cumuumkiisiioo nabigu nahaa can bayci lami bilxay waa caam hilib iyo noole markaa ama ha noqdo ma'kuul ama ayru ma'kuule hilib iyo noole layskuma bedelan karo saasaa markaa xadiidka cumuumkiisi uu noqonayaayo madhabku taasuu ku tegey baabu bayci lusuuli wاhimaar halkan waxaynu ka gelaynaa baabka ah isku iibinta usuusha iyo midhaha ususha maxaa loola jeeda waa laba baaboo ad arkay laba baaboo laysoo isgeliyey weeyaan usuul la iibinayo iyo midho la iibinayo waa labadaa aywa bayc imaar wey bayc imaar waa midhihii geeda axkaam gaaray shareecadu u samaysa wuu ka hadli doonaa sheekhuyo xagga dambe qaybta dambe ayuu kaga hadli doonaa laakiin caawa insha allahu tacaala waxaynu akrinaynaa gelaynaa baycul usuulka usuusha iibkeeda usuul maxaa loola jeedaa haddaba usuul waxaa loola jeedaa wax wax kale asal u ahoo marka la iibiyo u raacayo adigu waxbaad markaad iibsanaysay waxbaad carabaabtood magacawday wixii aad iibsatay ayuunbuu sharcigu ku leeyay kaasina uu kuula socda waayo asalkiibaad iibsatayoo kanna waa faraciisiiyo tabaciisiiyo isagiibuu la socdaayo wuu kuu raacayaa marka waynu arki doonaa waxyaalaha ay wax raacaan halkaa waynu ka arki tasmiyadan iyo baabkan iyo tarjamada sheekhu uu caqiday waxaa la yidhi waxaa la gaaro tambiih waa abwaabta uu kutubtii madhabka kala gaarka yahay minhaajku wuu qoraya lakin isagu ka qaatay baa l imaamu halkan uu ka qaatay markuu minhaajka qorayay baabu bayci lusuuli waimaari waa ka yidhi xaggaa dambe marka buyuucdii ay sii dhamaanayso intaan salafkii laysla gaadhin ayuu halkaa dhigay isaga oo ka eegaya qeybtan baaba baycil usuulka musanifkeenani uu keenay isagoo ka eegaya qeybta baa baycu himaarka oo baycu himaarna halkan aynu imika maraynay muraasib u tahay baycul usuulna xaggaa minhaajku uu dhigay ayay muraasib u tahay sababto waxa weeye de waxaynu ku soo guda jirnay aynu kasoo hadlaynay waxyaalihii iibku ku ansaxayey soo ma ilan baa maa yajuusu baycu wamaa laa yajuus maa yatimu bihi lbayc aa wii bayc ku ansaxayey maa yajuusu baycu wamaa laa yajuus wii bayc ku ansaxay ba baabu ribo wuxuu calaaqa lahaa iibku muxuu ku ansaxaa waxaasoo xaggii sixada ayaynu ka warramayna markaa simaartii shuruud u gaara iyaduna shuruud baynu kusoo jiro shuruud bay ahaay baabkii ribadu shuruuddii baycuun bu ahaa simaartiina shuruud u gaaray leedaho iyada la doonayo inay ku tawafurto laga helo markii la iibinayo midhaha iska iibi un maaha shuruud u gaaray leedaho marka xaggaa markaad eegto dee shuruuddii oo isla socota ayay noqonaysaayo ribana waxyaalaha qaarkood shuruud u gaar u ka hadlayay baabkana simaartii shuruud u gaar ayuu ka hadlaya dhinaca markaa xagga minhaajku uu dhigay markaad eegtana baaba baycul usuulka ay isleeya ayaad maarata islanaysaa wuu fiiriyayo isagu markuu iibkii wixii uu ku ansaxayay ka dhamaaday ee uu u gudbay iibkii markuu ansaxo axkaamtii imanaysay hadday khiyaarkii iyo axkaamtiisii tahay iyo hadday khiyaarul caybki iyo wixii la maaratay halmaalayay tahay iyo hadday tasaruf ilmabiic qabla alqabdi tahay iyo maaragtay ikhtilaafu lbaayicaynki iyo halkaa markuu marayo ayaa de axkaamtii iibkii asaxay ah waxaa kamida mid a qofkii waxaa iibsaday maxaa u raacaya in la iyadu shuruuddii sixada maaha laakiin qofkan waxaasuu iibsaday waxaasi miyay u raacayaan unbaa la isweydiinaya laakiin shuruud sixo iyadu calaaqa lamale markaa dhinaca markaad eegtana xaggii axkaamtii baycii ansaxay ah ka ratibnaysay ayay de baycul usuulku gelaysa waaya baycul laga shee laga sheekeynayaa waa maxay wuxuu ku yidhi idaa baaca ardan qofku dhul hadduu iibiyo wa fiihaa binaaun iyadoo dhisme ku yaallo aw qiraasu ama dhiri ku taallo dakhala albinaau binahaasi iyo dhismahaasi wuu gelayaa iyo walqiraasu dhirtaasiba fil bayci way gelayaan dhul markaad iibiso beertiiniyo maasha allah baad iibisay kolkaad beertaa iibistee dhul baad beer baad magacowday ama waxaad tii dhulka iyaga waa halkaa ilaa halkaa iyo halkan ilaa iyo halkan waa kaa iibiyey isna wuxuu waan iibsan dhismayaal iyo geeda iyo waxbaa meesha ku dhex yaallay haddaad carabaabteen oo tiri dhulka waan kaa iibiyey dhiskiya dhirtase kaamaan iibin dhulkan intaasan kaa siiy isna uu yidhi haye uu sidaa ku aqbalay dee dhulkuu leeyahay dhiskiya dhirta male dhiskiya dhirta adigaa haddii aad tiri dhulka waan kaa iibiyey dhiskiyo dhirtuna way kuula socdaan intaasaanan kaa siiyey isna uu haye yidhi oo de waxa weya laysla gartay idana dhiskii iyo dhirtiiba way ula soconayaan oo hadal mala iyana laakiin goormuu warku imanay dhulkii baad isla garateen in halkaa ilaa iyo halkaa min halkaa ilaa iyo halkaa inuu yahay intaasaan kaa siinaya iga daa waa laysla gorgorto waa la heshiyey markii dambe waa laysla ansixiyey hadhow ninkii bilaabay inuu deyn kusoo wareejisto dhiskii iyo dhirtii iyo waxlo wixii meesha lagu yaalay markaasaa tiin sug sug aan dhirtiiyo dhismaha kaa gooste dhismahana aan kaa furfurt jingadahan iyo waxaan iyo taajuurkan iyo waxaan waan goosanaya ama waan qaadanaya dhirtana waan fujisana waan rujisanaya oo waan la tegaya markaasuu yidhi xaggii xaggeed ula tegi waa isqabsanaysaa dee sow maha ilan markii hore maydaan soo hadal qaadin minhaajka haddaba idin kala saaray iyo tanbiiha idin kala saaray markaasuu wuxuu ku leeyahay idaa baaca ardan dhul hadduu iibiyo wa fiihaa binaau iyadoo dhisme ku yaallo aw khiraasu ama dhiri ku taallo aan la soo hadal qaadina dhiskan iyo dhirtan weeye markii wax la kala iibsanaya dhulkunbaa laga hadla dakhala albinaau dhismahaasi wuu ku jiraa iyo walkhiraasu dhirtaasiba filbaciidka way ku jiraa haddaad doonaysa maad markii hore sheegatid tiraad la harayso ilan dhiska waxaa la yidhi dhiska dhirtu waxaa loogu sameeyaa meesha si ay weligood ugu jiraan markaad guriga dhisayso de waxaa ku talagalkaagu ilaa maa shaa allah inuu halkaa iskaga yaalo dhirtuna waa saas oo kale halkaa laga beerayo maarata logu ta lagu tallaalayo ayaa dee loogu talagelaya inuu iskaga yaalo marka waxaa la yidhi yubnaa wa yuqrasu lidawaami wathabaat waa wax joogtayn loogu talagalay kol hadduu waani wax joogtayn loogu talagelay yahay dee ninkii dhulkala unbaa yeelanaya dhulkiibuu tabac iyo soo raaco u yahay markaa magacii dhulka ayuu ku jiraa taas wey oo waa tabac waaya wuxuu yihi fain kaana lahu xamlu imikana dhertiibaa haddana laga hadlaya dhirtiibaa iyaduna usuusha ku jirta iminka waxaynu soo maraynay dhirtiioo tabaca oo aan asal ahayn faraca oo dhirtii waxay farac ka tahay dhulka taa waynu garan laakiin dhirta lafteedii ayaa farac leh oo faraceedu waa maxay de waa midhihii dhirtu dhulkay farac ka tahay oy raacsan tahay baynu niri waayo haddii dhir la kala iibsaday ka waran ama markii dhulka la iibsaday aynu nidhi dhirtiina way raacday oo dee kitaabkaa raaciyay waaye dhirtiina midhaa ku yaale midhihiina ma raacaya oo dhirtii ma la raacinaya ama haddaad dhirba si gaara u iibisay dhulba maad iibina dhirtun baad iibisay geedkaasaad iibisay geedkii midhaa ku yaalla lagama hadal midhahan yaala lagama hadal midhihii ma raacayaan mise ma raacayaan baa imika kale laga hadlaya markaa geedkiiba maanta asal noqonayo oo midhihiisiibaa farac noqonaya oo baycul usuulkii dhirtiibaa maanta iyaduna soo gelaysa wuxuu ku fa in kaana low xamlu khiraaskan iyo dhirtani ama dhulka ha raacsanaata ama mustaqilba ha loo iibiye si madax banaan ha loo iibiye hadduu lahu xamlu hadduu isaguna uu wax sido wuxuu sidaa waa maxay de waa midhihiisi haddii dhirtani ay wax sido oo midho ay sido midhahaasi dhowr nooc bay noqonayaan fa in kaana waxaan dhirta saaran ama geedka saaran hadduu yahay hamaratan midho tatashaqaqu waaya dildilaacda midho dildilaacda haddii waxani uu yahay markaa de waxaa dilaacayaa xaqiiq ahaan midta lafteedii maahee waa waa ubax ubaxiibaa markaa qarxaya oo deetana kala dilaacaya deetana midhihiina ay uso markaa waxa weeyaan kasoo baxayaan hadduu sidaa yahay ka nakli waaba timirtii oo kale oo timirtii marka hore wax sidaa isugu duubanoo dee ubax weyn oo saa isugu duuban ayaa soo baxaya hadhow buu qarxaya kala qarxay deetana midhihiina halkaas ee dhow ka soo daadanaya haddaba haddii uu yahay waxaani wax leh dalci ama waxaa midhaha ka soo horeynaya deetana qarxaya ee eh, dildilaacaya kadibna ay markaa midhihii halkaa ka soo baxayaan xukun buu yeelanaya waaya aw nawran haddii uu yahay mayane e eh, ubax isagu aan markaa kala qarxayni yatafataxu marka hore wuu isku duubnaa markaa wuu kala furfurmaya marka horeba isagu iskumuu samaysnayn kan timirtu wuu isku samaysanyi hadhowna wuu kala qarxaya kani isagu waa maxay waa ubax isku duuban sida geedaheenan u badan yihiin oo kale hadhow wuu kala baxayaa una caleemo yaryaroo kala wada yaalla unbuu noqonaya marka hore lafteedaba dee way iska rab socdeen un ale maaratay midhaha caleentan yaryare ubaxa ku duubanaya iskumay ool markaa isaguna wuu kala boodayaayo wuu kala furmaya kaasina waa nooc kal wardi sida ubaxa caadiga iyo wal yaasimiin ubaxaa kale yaasimiin kale yaa midna dee inagu magac uma naqaano ubax yaro cad waxaad ka youtube-kaad ka eegeysaa yaasimiinka waa idin soo baxay wardiguna waa kan eh, inta badan cas wey ubaxa cas marka ubaxaasi eh, de isaga sidii ubaxa laftiisaa la doonaaba isaga maro kale lagama rabo ubaxa naftiisaa qurux iyo wax loo qaata markaa markuu de kala baxe ee uu saa u ballaadho ayaa la goosta oo wax lagu qurxista labadaa nooc berihii timirta ubaxeedii qarxayay iyo kan kale ee kala baxaya labadaas waa isku xukune mid walba waxaa la odhan fa in kaana qad dahara daalika haddii arrinkaasi uu soo muuqday uu soo muuqday marka tii e, timirta waxaynu odhanaynaa daharadeeda ay tacabara haddii uu qarxayoo intuu qarxay uu gaadhay waktigii la tallaalayay waa laysku tallaalayo geedkii lab ubixiisa yaa laga soo gooyaa in lagu daadinayo geedka dhidig ubixiisa marka waktigii la tallaalaya hadduu gaadho yani waa haddii ubixi uu qarxay aw bacduhu ama geedihii may wada qarxina qaar baa ubaxoodii uu qarxayo arrintaasi ay jirtaa waqtigii la tallaalayay gaadhay faljamiicu lilbaaici haddii halkaa ay arrintu gaadhay oo waqtigii tallaalka ay joogto waxaa iskala midhaha halkaa ka soo go'aya ninkii geedka iibiyey oo midhahaasi ma raacaya soo arki wa wain lam yadhar minhu shay haddii arrintaasi aanay muuqan oo aanay weli waktigaa tallaalka gaadhin oo aanay sidaa u kala qarxin fa huwa lilmushtari mushtariga ayaa yeela kii iibsaday geedka ayay u raacayaan marka waa maxay geedkii de wixii midhihii way soo bilaabmeen way guntameen ma marat waxay tirahdaba dee ubixii baa soo maarata guntamay haddii lasoo hadal qaado la yhahdo geedka waan kaaibay laakiin midhihiisa anaa leh midhaha yaal ama ubaxaa midhihiisa anigaa leh laakiin geedkubaan kaa iibiyey waa caadi oo uu la hari karaya cagsigana waa la yeeli karaayo inuu yidhaahdo geedkana waa kaa iibsaday dee ubaxaa imika ku yaalla anaa oo midhaha dhow ka soo baxaya anigaa iskale oo waa isku wada iibsaday iyaduna waa caadi laakiin markan kitaabka uu kala idin kala saaraya waa markaydaan arintan soo hadal qaadin ee iibkii geedka uu ku dhacay yaa yeelanaya marka waxaynu eegeynaa markii iibku dhacayey ubuxu miyuu qarxayo waktigii la tallaalayay miyuu gaadhay mise muu gaadhay hadduu waktigii la tallaalayay gaadhay waxa yeelanaya baaica ninka iibiyey geedka oo midhahaas way u harayaan haddii waktigii tallaalka ka hor arintu ay ahaydna iibsadaha ayaa yeelanaya xadiid saxiixana arrinka dee ku soo aroorayoo nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi man ibtaaca naklan bacda an tu'abbara fahamaratuha liladii baacaha ilaa an yashtarid almubtaac waman baaca cabda famaaluhu liladii baacahu ilaa an yashtarid almubtaacu ninka geed timira iibiya iyadoo la tallaalay oo waktigii la gaadhay midhahaa doorkan soo baxaya waxa iskale iibiyihiibaa iskale haddii aanu shardisanin iibsaduhu yoon odhan anigaa markaa manduuqaasi wuxuu faa'iideeyey markii ta'biirka la gaadhay cidda midhaha yeelanaysaa inay baa'ica tahay haddii aan la shardisanoo haddii la shardisan lakii shardisay baa yeelanay mafhuum baa meesha ku jira baa la yidhi o arrin kale markaa halkaa laga fahmay maxaa la fahmay haddii midhahan haddii geedka la iibsado iyadoon talaalkii la gaadhin oo qabla tacbiid talaalkii wakti ka horeeya haddii la iibsaday in dee markaa mushtarigu uu yeelanayo yaa halkaa laga fahmayo dee sifadana bacda an tuabara qeydkaa ayaa inoo faa'iideeyey haddii qabla an tuabara ay tahay in xukunku sidan uu kagadisnaanayo mafhuumkii iyaduna taas weeya kan kale markaa nawrka maarata geedahan ubaxooda un la doonaya aan iyagu baraha ahayn iyada de ubaxeedaasaaba maqsuudku kol haddii ubaxii uu kala furmay wuxuu la mid yahay kii markaa taabiirka ama talaalkiisa la gaaray oo kale ayuu la mid noqonaya isagoo inuu kala furmo ayaa inoogu filan weeyi waay ama waxay tada inu inuu yani soo soo muuqdo inuu soo baxo ha isaga ataa inuu shardi maaha inuu inuu kala dilaacaa shardi maaha kan nawrkan maarata waxaweya hadii haddii ubaxii isaga uu soo baxay soo bixidiisa iyo buruuskiisa iyo soo muuqashadiisa midho kale isaga lagama doonayo ubaxa laftiisaa la doonaya marka haddii ubaxa laftiisi uu daahir yahay uu banaanka yaallo isaga ayaa kugu filaanaya waaya wuxuu yidhi haddaba in lam yadhar minhu shayun fa huwa lilmushtari haddii aanay waxba soo muuqanin ama kaa hore aanu tallaalkii gaadhin mushtariga ayaa iska yeelanaya ood isaga ayay markaa tanna tallaalka ku gaadhi kana milkigiisa ayuu ku soo baxay wixiiba wa qiila waxaa la yidhi inna hamarata alfuxaali geedlabka midhihiisu lil baa'ici baa'ic unbaa iskale bikulli xaalin mar walba mar walba kallab midhihiisa ibiyaha iskale oo timirtii waniga lahayn geedtimiraadkii dee geeda la baa jira iyagu markaa midhama dhalaan laakiin kuwan kalaa lagu tallaalaa markaa samaradan halkan laga sheegayaa dee waa waa dalcigii aan midhaha noqonayn oo waa marta de waa ubixiisan weyn weeyaan markaa kan laftiisa waa la cunaabaa la yiri isaga laftiisa ayaaba yuraadu lilakli intaanu qarqarxin ayaaba isaga laftiisa in sidiisa lagu cuno la daneeyayo qad yuraadu lilakli bikhilaafi alci linaasi baa la yidhi ka dhidig geedahan dhidig iyagoo ubaxooda lama daneeyo iyaga baraha ay hadhow soo bixi doonaan ayaa maarata waxa weyaan ubaxan ka dambaynaya ayaa iyaga dantu ku jirta marka waxaa la yidhi kii lab ubixiisana midhihii ka dhigan marka kol haddii ubixii soo baxay ama ha qarxo ama yaanu qarxine waxa iska yeelanaya kii laba maarata baaiiyo iibiyihiiba iska yeelanaya ayaa qiilkaasi uu leeyahay wa huwa khilaafu nasi ay nasi shaaficiyi imaamu shaafici naskiisii ayuu arrinkaa isaga i uu khilaafsan yahay sidoo kale ma daliil daliilkiina wuu khilaafsan yahayo de naskii xadiidka man baaca naklan qad ubirat fasamaratu alilbaayic cumuumkiisii ayuu iyadana uu khilaafsan yaho wax markaa la yeelayo ma aha wuxuu yihi wain kaana hamaratan baariza nooc saddexaad buu inoo sheegay haddii waxani ubaxba aanu lahayna uu yahay uu midho soo baxay midhuunbaa toosu soo baxay oo ubaxba aanu ka horreyn waaya haddaba midhihii hadday midhihii uuni toos u soo baxayaan iyagoo muuqdo oo xataa qal aan lahayn ka tiini war cinab canabku toosunbuu usoo baxa ubaxna kama horeeyo sida dee kutubta fiqiga aan ka fahmayno weeya laakin de balbeeraleydiina si gaaraa ah loosii weydiiyo di kale markaa kitaabka kutubti si kale loo baxnaya noqon fuqahadin markii waxaan qorayeen waa yaqaaneen marka kuwan ay ku tusaaleeyeen tiinka iyo anabku ubax ubaxna midhihiisu kama soo dhex baxaanoo ubax kasoo horeeyo deetana haddana iyago ka soo baxayaanna ma jiro gal ay ku jiraanna ma jiraan birtiio sideedii midhihiio sidiisiiya iyuunbaa soo baxay haddaba hadday kuwa noocaasa yihiin oo midhihii ay soo baxeen dee iyadana wax kaloo loo diiday mar haddii midhihii ay muuqdeen markii wax la kala iibsanayay midhahaasi fa huwa lilbaaci soo socto weeya khabarka ama joog shardiga mar hadii markii la kala iibsanayay midhuhu ay ku yaaleen haba yaryaraadaan wax yaryar oo markaasuu fiilayba ha noqdaane kol hadday midhuhu soo baxsanaayeen baayicaa iskale oo halkaasaa waxaa looga qiyaas qaadanayaa tacbiirkii timirta oo timirtii mucabarka ahayd weli iyada midhihii kooga ool ubixii unbaa la tallaalay haddana sharcigu wuxuu yidhi baayicii baa iskale dee tanaa kasii xeel dheer kol haddii midhihii ay muuqdeen oo meeshuba ay ku yaaleen waxaa iska yeelanaya baaici waayo xaalad kale oo afraad aw fii kimaamin amabase waxay midhuhu ku soo baxaan qal oo markaa iyadu e, kimaamku sidiisa dee waa caaudalciga u ahaayo ubaxan timirtu waxaan qarxaya ee maarata uu ku dhex yaallo ayaa kimaam la yidhahdaa kimaamku markaa waa waa waa waa galkan qalkan sare galkan sare ee ubaxa ka dilaacaya deetana ubaxi uu gudaha ku jiro kolley qolyahan dee internetka isticmaalaya youtubeka way eegi karaan way arki iyadiyo markaa intuu ka qarxay deetana ubixi uu gudaha ubax waaweyn baa markaa timirtu ay leedahay markaa ay gudaha ku jiraya dal sare weeyaan waxaan qarqarxaya marka kani isaga dee ubax kuma jire midhaha laftoodiibaa qal ku jira deetana qalkaa ayay midhuhu kusoo baxaan oo qalkaasaa laga jebiyaa hadhow marka la cunayo dalkaasoo laa yuzaalu aan lamaarata eh, laga fiiqin ama aan laga saarin ilaa cinda alakli markaa la cunayo un mooyaan iminka looskii oo kale looskii kale inagu looska la dhaho markuu barihii soo baxo muxuu kusoo baxayaa qoloftan weynta isagoo wata hadhow markaad cunaysaad qoloftii ka jebinaysa marka noocaasoo kale haddii aanu marka hore ubaxba lahayn ama waxanba aanu lahayn qoloftan weynuna ay soo baxayso hadhowna midhihii uu ku dhex samaysmayo kol haddii qoloftii ay tahay qolof aan iminka ka daadanayn ee hadhow marka la cunayo wax laga jebinayo ay tahay ka rumaani sida rumaankii oo kale dee qolof weyn baa dusha kaga samaysa marka la jebiyaad firidii iyo midhihii gudaha ugu tegaysa marka hore maxaa soo baxaya dee qoloftan weyn oo curdina ayaa marka hore soo baxaysa qoloftii baa weynaanaysa hadhow bay midhihiina ku dhex samaysmayaan marka iyadana qoloftiibaa halkii istaagayso kol hadii qoloftii ay soo baxday markii wax la kala iibsanayay haba yaraatee qoloftaasunbaa la eeganayaayo geedkan markaad iibinaysay qoloftii maaratay way jirtay waxaa laleeyahay waxa iskale baaica ayaa midhaha yeelanaya fa huwa lilbaaic wa isagu waxa weeyaan waa qumbihi waa qumbihiio iyaduna waa saasoo kale qolof weyn oo adag ayaa de isaguna uu leeyahay fahuwa lilbaayici markaa ka noocaasi isaguna baayica ayaa yeelanaya kol haddii qoloftaasi ay jirtay markii la kala iibsanaya haba yaraato oo curdinba ha ahaatee wain kaana amaratan fii qishrayn haddii uu yahay waxaan geedkan la iibinaya midhihiisu hadduu yahay midho fii qishrayni laba qal oo kala hooseeya ku jira kal jawsi waaba sida jawskii waa nooc markaa ka mida raanijki aynu soo sheegnay ama qumbaha kamidaba walawsi iyo looska marka looskani inagu kan aynu iminka looska idhaahno inkastoo isaga laftiisa tusaalahan lagu bixin karo laakiin carabtu kay looska tiraahdaa inaga looskeennan maaha looskeennan fuul suudaani bay yidhahdaan ma garanayo waxay fuulka kala dooneen fulsoodaani hadday ku yidhaahdaan keenan inaga lowskeenan qolofta weyn intaynu ka jebin haddana galka yar ee hoose siiree xuubka ah ayay fulsoodaani yidhaahdaan ka ay looska u yaqaanaan isaga wuu ka yar duwan yahay oo waanu ka yar ballaadhan yahay waanu ka yar weyn yahay firidiisa hoose la cunaya way ka yar weynta keena imika qolyahan yamanida ahe meelaha ay wax ku iibibiyaan samaystay waad ka soo helaysaa keenana waad helaysaano fulasoodaan bay ku odhanayaan kii kale carabtu ay looska odhanaysayna waad helaysaan isagana waa kan looskii subarmarketyada lafteeda waa waa laga helaa haddaba kaa looska dee gal yaroo xuuba ayay iminka kaaga iibin waxaa jira galkaa gal ka weynoo isagana aad internetyada meelaha ku arki kartaanoo qolof ah oo laga jebiyo haddaba keenii looskeeni laftiisuna dee laba qalb bule weyn ee inta la jebiyo kii kale laga soo saarayo haddana qolof yaroo dee xuubaho in markaa gacanta lagaga jejebiyo ay noqonayso marka la cunayo marka muxuu yahay laba laba laba de maarata qalb laba galoo kala hooseeyuu leeyay wain kaana samaratan hadduu midho fii qishrayni laba gal oo kala hooseeya leh kaljawsi wallawsi waaba sida kuwaase fahuwa ka tiini warumaan wuxuu la mid yahay u rumaankii qolofta weyn ee adagee keliya lahaa cala lmansuusi sida imaam shaafici naskiisu uu yahay waa isku mid uno qoloftaa weyne kol hadday qoloftaasi soo baxdo qoloftaasunbaa inagu filan kol haddii qoloftaasi muuqatay markii la kala iibsanayay waxaa iskale midhaha iibiyihiibaa iskale wa qiila waxaa kale oo la yidhi oo culammadii madhabka qaar ay yidhaahdeen mayanee huwa ka hamarati nakli kani mayanee midhihii timirta ayuu la yahayoo eh, qabla ta'biir ee aan la bacrimin ama aan la tallaalin ayuu lamid mid yaha markan yare horuu soo baxo keliya qofku kuma yeelanayo baayicu midho yaryaroo darka ku ku muuqday kuma yeelanayo haddaanay midhuhu intay waaweynadaan bislaanin oo waqtigii la bislaanay aanay gaadhin waxa iska yeelanaya mushtarigii iibsaday ila qolof yarunbaa meesha ku taallay midho may jirin qoloftuna wixii la cunayeyba may ahayn markaa sidii ubixii aan waktigii tallaalka gaadhin oo kale ayaa laga soo qaadayaa bay yihahdeen laakiin sax maaha waayo waxaani talaal male kol haddaani talaal ahayn wixii la cunayna halkan inuu ku dhex jira inaguna ma arkayno markaa waxay noqonaysaa un kol haddii baashaasi ay soo baxday qoloftaas iyadii uun in la eegto oo kol hadday jirtay la yidhaahdo iibkii sidaa ayuu markaa ku ansaxay geedkiibuu qofkani yeeshay mirihiina kii markaa laga iibsaday ayaa yeelanaya in la yidhaah bay noqonaysa kolley in yar baa ursuura inoo dhiman kabacdi madain waqtigu iska gaadhay bal halkaas ayaynu ku joojin doonaa insha allahu tacala wsala allahu wasalam ala nabiyina maxamed allah alam